bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء والmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol afartan iyo labaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu siyaam baynu ku soo jiray baabu fadli leylaة اlqadr wuxuu baab yahay in la caddeeyo fadliga iyo qiimaha habeenka laylatulqadriga uu leeyahay iyo walxafi caraabo laysku caraabiyo ama laysku booriyo calaa talabihaa in leytulqadarka la raadiyo la dalbo in lagu beegmo habeenka asaga ah iyo wa bayaani maxallihaa goobtay dhacday in la caddeeyo leylatulqadarka la cadeeyo iyo wa arja awqaati talabiha iyo xilliga ugu raji badan ugu rajo badan raadinteedu iyo meelaha laga raadinayo leylatulqadar waa habeen u barakaysan oo sharaf badan ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inuu kun bilood ka fadli badan yahay khayru min alfi shahr suuratulqadri baa aada loogu tilmaamay nabiguna qiimo iyo qaayo badan ku sheegay salafku ummaddana isku waafaqeen fadligiisa marka habeenku yahay iyo fadligiisa waxyaabihii ku yimid ayuu imaamku marka axaadi dhowr ah u keeni doonaa leytulqadrigu marka sida loo badan yahay waa baaqi lama rafcinin hal mar buu ahaa oo xilliga nabigu hal habeen ahaa kadibna ma soo noqonin niman baa ku tegay laakiin ra'yiga ay muslimiintu u badan yihiin salafan wa khalaf waxaa weeye in uu baaqi yahay kadibna aqwaal dadkaa yidhi waa baaqi oo waa joogaa ilaa qiyaami الsaaca leylat اlqadar aqwaal afartan iyo dhowr ah bay isku khilaafeen afartan iyo dhowr qowl ilaa afartan iyo lix buu gaadhsiiyey xaafidku aqwaashii saacat ulijaaba fii yowm اljumca ku jirtoo kale ayaa tanna ku jira khilaafku aad buu baahan yahay waxaase u roon leytulqadar bisha ramadaan bay ku jirtaa gaar ahaan tobanka dambee ramadaan gaar ahaan witirka tirada isdheerkayo labaatanka saddex labaatanka abaaanka odobyabaaanka sagaalabaaanka maalmahaas watirka ee tobanka dambe ramadaan inay ku jirto iyo adiladu u badan tahay xaggana way gurguuraysaayo habeen waxaa laga yaabaa sanad inay labaataniyo kowga noqoto habeenna labaataniyo saddexda ay noqoto habeenna labaataniyo sagaalka habeenna ay noqoto labaataniyo toddobada marka waa hal habeen oo tobanka dambe ramadaan ku jira sanadkan soo socda kiisa kale in habeenuhu kala duwanaadaan ayaa laga yaabaa wadaadda iyagu intay ijtihaadeen oo wax isdaba dhigeen oo cilmulxuruuf cilmi la yidhahdo dhib badan isticmaaleen yidhi intii aan qaan gaadhay anugu habeen kasta oo laytulqadara waan ku beegma waana aqaana habeenkay tahay waa iska jiraan nin wuxuu waa un axad bay noqotaa habeenkan maba noqotaba wadaad xaraali la yidhaahdo maqhribi ahaa oo kitaab tafsiirahoo dhib badan qoray aafaad badanna leh cilmigan fiicanna uu ku jiro ayaa sidaa sheegtay wadaad kale wuxuu yidhi waxaan jamcaynba ma noqotaba wadaad sawir andalusia ayaa sidaa sheegay nin wuxuu yidhi bisha ramadaan bilowgeeda axad ay noqoto labaatan iyo toddobada ramadaanna axad bay noqon doontaa habeenkansu ku dhaaf niman meel buu iska xariiqday laakiin waxay ku dhib yar tahay tobanka dambeee ramadaan tirada isdheeree witirka ah lagu dadaalo sayidina cabdilla mascuud asagu wuxuu odhan jiray sanadkao dhanba ninkii soo jeeda ee tukada ilaahay barya liyatuqadar wuu helahayaa ninkii laakiin yar iskaga aruursada inuu seegaa badan marka axaadiida baabka ku yimid aynu dareerinno insha sha allahu tacaala lagu dadaala habeenka asaga oo ilaahay ha la baryo ninkii habeenka ilaah u toobadkeena dembi kasto uu galay waa laga toobad aqbalaya muraadku lehna waa la aqbalaya naarna waa laga xoraynayaa habeen aad u barakaysan wey malaa'igta habeenkaa soo degta nabigu wuxuu inoo sheegay fii xadiiin xasan inaysan weligeed adduunka imanin inaysan adduunka imanin meel ay malaa'igtu kala marto fii kulli buqcati min alard malag baa taagan marka waxaa qoraxda shuucaacada yaraynaya ee milicdeedii iyo awooddeeda waa badnida malaa'igta degaysa ama kacaysa duulaysa ayaa dalfinaya kulaylkeedii fallaadhaheedii ila malaa'igta malaayiin balaayiin bay noqotay marka hadday qoraxdu geed xigsada ama shay teedana kulaylkeeda iyo culayskeeda waa la waayaa marka malaa'igtu innagu ma arkayne waxaa adduunka markaa hadhaynaya waa iyada qoraxdana daciifinaya waa malaa'igta badnideeda tiradeedana waa xadiid baa tilmaamaya xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naaficin can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rijaalan min asxaabi اnabiy rag ka mida asxaabti nabiga raggaasi goonaa looma sheegin wa jamaca min asaxaaba ansaar iyo muhaajiriinba leh urow waxaa la tusay leylat alqadri habeenkii sharafta ayaa la qadri waxaa loo yidhi lisharafihi wa cidamihi cinda allah waa la sheegay waa habeen barakaysan oo qiimo badan oo fadli badan dartii baa leylat اlqadri loo yidhi oo min alqadri wاsharaf weeye warutba wadaadana waxay min alqadri waxaa loo yidhi waa min ataqdiir qadrigii min ataqdiire jaangoynta ahaaye qorshaynta aajaasha iyo irsaaqada iyo caafimaadka iyo cudurka fiha yufraqu kulu amrin xakiim ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindina ina kuna mursiliin marka yufraqu oo marka halkaasay ka qaateenoo leylat اlqadri ay leylat الtaqdiir wey taqdiir اlaajaali wاlarzaaqi wاlmacaayish qolya halkaasay la mareen nina waxay dhaheen leylat اlqadri waa leylat الtadyiiq cala الnaas ummadda iyo aadamaha laga qariyeyoo dayiqa taqdiirku marna de tadyiiq buu noqdaa marna jaangoyni qorshayn buu noqdaa marna qadarku sharaf iyo cadamuu noqdaa marka intaasoo macnaba waa la sheegay macnaha u weyna ee u qiimo badanee loo jecel yahayna waa inay tahay leylat اlqadri leylat اsharafi wاlcadama jamaaco ka mida asxaabta nebi maxamed baa urug waxaa la tusay leylat اlqadri habeenka sharafta fi lmanaami riyo lagu tusay fi sabci اlawaakhiri toddobada dambe gudaheedana laga tusay toddobada dambe ee marka bisha ramadaan faqaala rasuullah rasuulka wuxuu markay nin walba riyadiisa nabiga u sheegay ara waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiinnii iyo manaamkiinnii saxaaboy qad tawaata'ad isku waafaqdo iskaga daba tagtay fi sabci alawaakhiri tobanka dambe bisha ee cafwan dambe bisha faman kaana mutaxariiha faman kaana mutaxariiha ninkii ku dadaalaya ay mujtahidaha ninkii ku dadaalahayee doonahaya inuu leytulqadarka ku beegmo falyataxara ha ku dadaalo ha ka raadiyo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can cabdillaahi bni dinaar naafic buu mutaabacaynaya can ibni cumara radi allahu tacala canhuma can اnabiyi sala اllah alay wasalam qaal taxarow ku dadaala ijtahiduu bay ka dhigan tahay raadiyo doondoona leylata alqadr habeenka sharafta fi sabci alawaakhiri toddobada u dambaysa وxadaثnii الناaqd cmr mحamed وزهير بن xرب qاala زهير wuxuu hi xadaثna سفyاn بن cuyayنة can الزهriي can salim salim baa hadda jamacadii ka horeysay marka cabdullah بn dinaar iyo naafic mutaabacaynaya can abihi abihi cabdالlahi بni cumara qaala ra'ىa rajulu ninbaa wuxuu arkay أna laylaة الqadri habeenkii sharafta inay tahay laylaة سبc وعشhريin habeenka labaatan iyo toddobaad inay tahay waa habeenku ubayu ku dhaaran jiray saxaabadu waxay u badan yihiin leylatulqadarku inuu yahay habeenka labaatan iyo saddexaad ibnu cabbaas iyo mucaawiye iyo cabdulaahi ibnu unays aljuhani rag aad u fara badan oo saxaaba ay halkaa ku tegay axaadiid baana caddayn doonta ubay ibnu kacabna iyo rag lamida oo taabiciin iyo rag dambabaa leh saxaabadu uma badnayn labaatan asagubuu ku dhaaran jirayba faqaala nabiyu nabiga wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam araa waxaan arkaa ama aan ogaaday ru'yaakum fi lcashri alawaakhir ru'yadiinnu inay iskaga daba tagtay fi lcashri ah. alawaakhir tobanka dambe fadlubuuha leeyatu qadarka ka raadiya fi lwatri ama witri tirada isdheeroo minha min alcashri ka mida alcashri alawaakhir tobanka dambe habeenaha tirada isdheer ee labaatan iyo kowga iyo saddexda iyo shanta iyo toddobada iyo sagaalka ka raadiya وxadaثnii xarmلة بن yaحyى أhbarna بن whb أhbarnii yuنس can بn شhاب الزهري أhbarnii salim بn cabdاللahi بn cmر أna abaahu aabihu cabdالlaahi ah qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى اه عليه وsلم yquul lilaylaة الqadr nabi maxamedoo habeenkii qadarka kalaan maqlay inna naasan qolyo oo minkum idinka idinka mida saxaaboy qad urow waxaa la tusay annaha leylatulqadrigu inay tahay fi sabci اluwali toddobada hore wa uriya waxaa la tusay naasu minkumna annaha fi sabci alkhawaabiri dad idinka idinka waxay arkeen leylatulqadarku inay tahay oo ay ku riyoodeen eh, toddobada hore bisha ramadaan rag kamididin kamidana waxay ku riyoodeen inay tahay toddobada dambe faltamisuu alkhawaabir waa jamcu haabirin haabirkuna waa mushtarag lafdi ah mushtarag lafdi ah weeyo maa madaa almaadi walmustaqbal labada ku dhacdaa haabiru kulli shay maa baqiya minhu waa la yidhahdaa haabirku wuxuu kaloo wixii tegayna waa noqdaa waxa soo socdana wuu noqdaa labaduba kolba siyaaqa aad marayso unbaad ku ogaanaysa siyaaqaad ku ogaanaysa in haabir laga wado almaadi iyo khaabir laga wado almustaqbal wax soo socda wax soo socda wax tegayba wuu ku dhacaa eraygu wa uriya la tusay marka maadaama fi sabci اlwali ay horaysay huna alkhawaabir waxay noqonaysaa alawaakhir bay noqonaysa wa uriya naasu minkum dad idinka midana waxaa la tusay inay tahay fi sabci alkhawaabiri ay fi sabci alkhawaabir waa maxay ay albaaqi albawaaqi qaybaha dambe ay alawaakhir faltamisuuha ka raadiya fi lcashri alkhawaabiri tobanka dambe ka raadiya tobanka dambe ee dhimane ramadaan u dambaysa ka raadiya وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن جacفر غundر xadثna شhucبة بن xajاaج can cقبةa wهو بن xurayث qaala samictu بن cmra marka cuqba wuxuu mutaabacaynhayaa de nimankii dhowrka ahaayee saalim iyo naafic iyo cabdالlahi بن dinaar yaa kaloo ka soo horeeyey intaan bay ahay qaala samictu bnu cumar radi allahu tacala canhuma yaquul qala rasul sal l slam iltamisuuha ka raadiya leytulqadarka fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe yani lama sheegin laakiin siyaaqa laga garanaya lianna almacluuma kalmadkuur yacni uu nabigu wuxuu u jeedaa leylat alqadri habeenka sharabtu ka wadaa fain dacufa axadukum midkiin hadduu taag dareeyo ow cajaza ama oo ka wahsada habeenko inuu tobanka ramadaanba u nooleeyo bilow ilaa dhammaadba inuu nooleeyo oo salaad iyo cibaada ku nooleeyo hadduu awoodi waayo falaa yuqlabanna midkiin yaan looga adkaanin uusan ka daalin cala sabci albawaaqi toddobada dambe toddobada dambe toddobada dambe ka bilaabanayaan saddexiyo labaatanka saddexiyo labaatanka ka bilaabanaya waa laga soo tiriyo waa haddii bishu ay noqoto oo horey laga tiriyo haddii gadaal laga tiriyaba hadda markaad maraysaan axaadiitan eh, leylatulqadarku waxaad arki doontaan bishoo gadaal loo soo tirinayo fii saabicatin tabqa fii taasicatin tabqa fii khamisatin tabqa marka xaggaad ka soo tirin sagaaliyo labaatan sideediyo labaatan toddobiyo labaatan lixiyo labaatan asabci albawaaqi sidaa wey xaggaad ka soo qabanaysa haddaad xaggan ka bilaabaysana bisha waxaad ka dhigay labaatan oo ramadaan wuxuu badan yahay sidiisuba inuu ku dhammaado labaatan ramadaan inuu buuxsamo waa yar tahay saasuu nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam saxaabadii nabi allow maalin baa habeen baa dhiman bay ku dhammaanay aamus baa la yidhi saxaabiga iyagoo la maraya bishii bartankeed u nabigu u sheegay sagaalaatan bay noqonaysaa baa leh iska sug sidii bay noqotay suu baruhu sheegay calayhi salaatu wasalaam <clears throat> fain dacufa axadukum can qiyaami kulli leylatin aw cajaza amuu ka wahsado can kulli leyla falaa yuglabanna axadu minkum wey midkiin looga adkaan uusan ka daalin oon ka duqumoobin cala alqiyaami fi sabci albawaaqi toddobada dambe istaago soo jeedo waxadaana muxamed bnu muhanى qaala xadaana muxamed bnu jacfar xadaana shucba can jabal bni suxayb qaala samictu bni cumar jabalada raggii ka horeeye cuqbe iyo saalim iyo naafic iyo cabdullah bnu dinaar almadani alcadawi mowlaahum buu mutaabacaynaya qaala samictu bni cumara yuxadiu can الnabiy annahu qaal man kaana multamisaha ninka raadinaya multamisaha ee aalibaha ninkii doondoonaya bishii laylatulqadarka raadinaya doonay inuu ku beegmo ilaahayna aad u baryo naar laga xoreeyo falyaltamisa ha ka doondoono ha ka raadiyo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cali bnu misr alqurashi can shaybani abu isxaaq ashaybani can jabala wa muxaarib bnu diaar jabala bnu suxaym wa muxaarib bnu dihaar السدوسي عن بن cمر رضي الله تعالى عنهma qاal raggan dhowrkan ade raggi horun bay mutaabacaynaya qaala rasul sl slam taxayanuu ka dondoona beegsada taxayunku waa wakhtigood raadayso wakhti ka dhigta min alxiin taxayanuu beegsada weeyo ka doondoona leylat alqadri habeenkii sharafta fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe oo masaqaanabu wuxuu yidhi fi اtisci اlawaakhiri sagaalka dambe sagaalka dambe mar la yidhina waxay ka bilaabanaysaa koiyo labaatanka koiyo labaatanka taxayanu doondoona oo beegsada weyo ka raadsadoo ka toogta bisha maalinka habeenka asagaa toddobada dambe ama sagaalka dambe xadaana abu aahir wa xarmalة bnu yaxya qaala ahbarani wabn cabdullah ahbarani yunis yacni yunis bn zid alayli can ibni shaab azuhri can abi salma xadiidka ibni cumar markuu ku bilaabay oo uruqdiisa uu intuu jamcin karay shardigiisana waafaqsanayd wuxuu u gudbay shawaahidii baabka inuu tilmaamo can abi slm cbdiraxmaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal lay slam qaala nabig wuxuu ihi uriitu waxaa lay tusay leylata alqadri habeenkay sharafta lay tusay uma ayqadanii waxaa i toosiiyey bacdu ahli ahlkayga barkood baa i toosiiyey fanusiituha markaasaa la halmaansiiyey nabigu ruyu ku arkay wa ru'ya alambiyaai waxyun waxyi weeyo waa la cuskada axkaamtana hurdadii uu ku jiriyadiibaa dad ahlkiisi baa toosiyey kadibna nabigu waa la halmaansiiyey in la halmaansiiyena xikmaba ku jirtayo muslimiintaydan u ahayd oo hal habeenoo mucayan haddii laga dhigo dadaal badan baa yaraan lahaa qiyaamuleyli badan baa fakan lahaa saa darteed waxaa weeye in lagagu qariyo sida saacatulijaabahoo kale maslaxa muslimiinta ugu jirta faltamisuuha ka raadiya fi lcashri tobanka alkhawaabiri dambaysa wa qaala xarmalatu asagu wuxuu idhi fanasiituha nusiituha ma waan halmaamay marka haddaysan riwaaya bilmacnaa ahayn labaduba inay bannaanto waa la halmaansiiyey iyo waana halmaamay aysan dhib lahayn maxaa yeelay shaygaas isaga la halmaamay wax xukumoo sharci ah oo ku xidhanoo gooni ah ma jire waa amri wujuudi ah amri xisi ah oo wujuudi ah wey habeenkii leylatulqadarku inuu habeenkaa yahay waa qadiya wujuudiyo inagu aan ogaanay wey ilaahay baa barakeeyey habeenku doonuu geliyaa oo tobanka dambea habeenka in la ogaado si goonaa loo ogaado waa amri wujuudi xisi ah xukun tabliiqoo ku xidhanna ma jiro khaas ah idan fa nasiyuta markaasuga waad dhihi kartaa aw nusiyuto waa la halmaansiye wax culaysama laakiin hadduu arin diineed yahay waan halmaamay xoogo waxa ku jira nisbatu اtaqsiiri waاtafriidi linafsika inaad adugu dembiilo tahay ood gabood fashay ood diinka ku tumatay baad isu tiirinaysa waana laga wanaagsan iyo dayacaaddaas inaad isu tiiriso riwaayadii marka axmed waxaa ku timid oo kale wacasaa an yakuuna khayran lakum inuu nabigu yidhi xadiidkan abu hurayra fanusiituha waa la halmaansiiyey ama waan halmaamay wacasaa an yakuuna khayran lakum inaan halmaamana inay khayr idin tahabaa laga yaabaa walaakin uطlubuuha fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan tobanka dambe ramadaan ka raadiya halmaanka khayr baa idinku jira oo qofka muslimkaa tobanka dambe o dhan buu camiraya buuxinaya wuu soo jeedaya qiyaamuleil salaad duco allabari qur-aan akhris sadaqo ku degdego waxaasoo dhan waxaa hal habeen intaad ku urursan lahayd tobankaba geli inta horena dadaal waadna arkaysa saxaaba ku riyootay leylat اlqadarku inay ku jirto tobanka hore saxaabana ay ku riyoodeen tobanka dhexe saxaabana ay u bateen tobanka dambe jamaaca minasabna waxay qabaan ramadaan dhan baa leylatqadarku ay gashaa saxaabaa qabto taabiciin baa qaba ramadaan oo dhan habeenka koobaadee ramadaan bay noqon karta nimanna waxay dhaheen maya habeenka u dambeeyey cigidda kula haya wey waaba habeenka soddonaadba saa waxba kugu dhaafin habeenka koobaad waa labaatan iyo sagaal maalmoode koo iyo toban bilood baad soo bashuuqsanaysaye guntiga nayl iskaga dhigo xanjeero waxba ku dhaafi وxadثna qتyبة بن سعيid qال xadثna bkر وهو بن mdر المصري عن بن الhاd يزيد بن عبد الله بن الhاd يزيد بن عبد الله بن أسام بن الhاd عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلم عبدالرحمن marka محamed إبراهيم ayaa wadaadka hore ibn shaabaha mutaabacaynay cafwan waa shaahid cusubba xadiid cusub wey can abi saciidin اlkhudri radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu alayh ali wasalam yujaawiru kii ictikaafa yujaawiru wuxuu ictikaafi jiray fi اlcashri alatii fii wasaط الshahri tobanka bisha labadan bartamaheeda ah tobanka dhexe ayuu nabigu ictikaafi jiray فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه waaga hore nabiga dhaqankiisi waa laguu sheegaya xilli buu nabigu tobanka hore ictikaafi jiray waa dhaxana tobanka dhexuu ictikaafi jiray waagi dambana wuxuu ku urursaday tobanka dambe nabigaa tobanka hore soo ictikaafay oo tobanka dhexa ictikaafay isagoo raadinaya leylaة اlqadr waagi dambena tobanka u dambayso ku urursaday kaana rasuul lah sal slam rasulka wuxuu caada ahaan yujaawiru kii ictikaafa fi اlcashri alatii fii wasط الشhahr tobanka bisha dhexdeeda ah oo tobanka dhexaa tobanka labaatanaad faida kaana min xiina tamdi markuu nabigu ahaado xilligay tagto cishruuna leyla labaatan beri markay tagto oo yastaqbil ixdaa wacishriin markay dhammaanto nabigu uu qaabilo ka horjeedsado habeenkii labaatan iyo koobaad yarjic wuxuu noqon jiray maskani gurigiis ku laaban jiray oo ka bixi jiray ilan wuxuu ictikaafka gala kooiyo wuxuuna ka baxayaa marka nabigu uu ku soo beegan yahay koyo labaatan galabka labaatanaad buu ka bixi jiray wey carab asalkoodu markay wax tirsanhayaan maalmaha kuma xisaabtamana habeenkay wax ku xisaabiyaan asalkoodu waa sida bil hadday maxaa yeelay sanadkoodu waa sanad qamari oo hilaali oo bishaasay fiirsadaan maalinkuna habeenkiisii iyo dharaartiisa kee soo horeeya habeenkaas soo horeeya oo fiirsada hata habeenkii dherarta waxaa soo horeeya habeenka waa sida caadatulcarab iyo dhaqanka muslimiinta bil bay tirsadaan billa waxay dhalataa habeen maalinka arbacada ama khamiis iyo jamca la yidhaahdana habeenkiisa iyo dharaartiisa waxaa soo horeeya habeenkiisa gaaladuna dharaaraya habeen maalin dharaartaa u soo horeysa sama ogti hadda maxaan ku jiraa caawa caawa inagu khamiis bay inoo tahay haddaan muslimiinna carabna gaalana waxay u tahay arbaco wednesday night bay ku leeyiin maxaa wednesday night ya waxba kama jiraan markaan atlanta beelata wednesday shalay ahayd ama maantay ahayd way dhammaatay qoraxda intay dhacda lagu kala tay adoo sabti joogay faradhaynaad ku leeyihiin waa wareer maxaa dharaartooda iyo habeenkooda waxaa horeeya dharaartoodaa soo horaysa warka waad fahamtay hawlo madoogaasho meesha laguma hayo inaad fahamtaan muhiim waxaan ka hadlaayo warajaca waxaa laabtoo kale man kaana yujaawiru macahu dadka la ictikaafahayeyna nabigu waa la laabteen toban ka dhaxay la ictikaafeene uma inahu nabigu aqaama fii shahrin bil buu nagaaday jaawara uu ictikaafay fiihi fi shahri tilka اleyla habeenkii asaga qudhigiisii buu ictikaafay allatii habeenkaasoo kaana yarjicu fiiha uu laaban jiray dhaqan maxaa ahayd inuu tobanka dhexe nabigu ictikaafo kooiyo tobanka ictikaaf galo labaatanka maalinka labaatanaad galabkiisana uu ka baxo ictikaafka sanad ba muslimiintu la ictikaafeen tobanka dhex markii la gaadhay xilliguu nabigu ictikaafka ka bixi jiray ee gurigiisa ku laaban jiray saxaabaduna ay guryaheeda ku laaban jireen buu nabigu khudba la istaagay waa isbeddelka markuu yimid nabigu ku dari doono tobanka dambe inuu ictikaafo fahaaba annaas ummaddiibuu wuu nagaado ma noqonin wey uma innahu aqaama fii shahrin fiihi tilka اleyla alatii kaana yarjicu fiiha habeenkuu laaban jiray nabigu yuu ictikaafkii daystay oo khaymadiisa ku sii jiray masaajidka oga dhex dhisnayd mana noqonin fakhaطba الnaasu madibu u muxaadareey faamarahu wuxuu amray bima shaa allahu wuxuu rabbi doonay inuu faruu faray uma qaala subanu wuxuu yidhi inii kuntu ujaawiru caadatan caada ahaan waxaana nin axad ictikaafa haadihi alcashr tobankan dhaxaan ictikaafi jiray uma badaa lii waxaa ii muuqatay oo igu soo kordhay an ujaawira inaan ictikaafo haadihi alcashara alawaakhira tobankan dambana inaan ictikaafa ii muuqatay oonan ka bixin marka labaatan beri ay noqoto faman kaana ictakafa maci ninkii ila ictikaafay aniga falyabit fii muctakafihi ninkii tobanka hore ila ictikaafay halkiisaa joogo meeshuu ku ictikaafay gogoshu u taallaha sii joogo tobankanna waan ku daraynaaye waqad ra'aytu hadi leyla habeenkan aynu raadinaynay baan arkay oo leylatulqadarka fa unsiituha waa la halmaansiiyey faltamisuuha ka raadiya fi lcashri اlawaakhiri tobanka dambe ka doondoona fii kulli witrin tiro kastoo isdheer ka fiiriya waqad ra'aytuni waxaan kaloona is arkay asjudu anoo ku sujuudaya fii maain biyo iyo watiinin dhoobo habeen leylatulqadar ah waagii ka baryan salaad asbax tukaday anoo dhoobo ku dhex calaamadaha laylatulqadarku aad bay u badan yihiin habeenku inuu laylatulqadari calaamadaha lagu garto aad bay u badan yihiin nabigaana tilmaamay calayh isalaatu wasalaam hase ahaatee inta badan markay ku dhaafta kadib baa la gartaa markuu waagu bariyo ee ku dhaaftaba umbaa lagu baraarugaa inta badan xalay laylatulqadar ahayd marka waa waa hawl adag wey qaal abu saciid wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu mutirnaa leylata ixdaa wacishriin habeenkii labaatan iyo koobaad ayaa roob noo da'ay fawakafa almasjidu masjidkii baa darrorimeeyey masjidka nebi maxamed baa roob badan intuu ku dhacay ayuu biyihii celin waayey fawakafa almasjidu masjidkii baa ku darrorimeeyey fii musallaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi meeshuu ku tukanayay mixraabkiisii meeshuu nabigu istaagi jiray markuu ummadda tujinayo ayaa marka qoyday godkan oo kale masaajidka nebi ma lahayn tiirun baa ku dheganaa afarta dhinacbu wuu sinnaa waayo dambaa howlaha mixraabka la bilaabay fa ilayhi markaasaan nabiga fiiriyey buu subano yaan fiiriy abu saciid ahay waqad insarafa asagoo ka salaama naqsan ama ka gadoomay min salaati subxi oo wejhu mubtallun la diinan dhoobe iyo wamaan biyu nebi maxamed calayh isalaat wasalaam litawaadicihi halkiibuu ku tukada ku sujuuday wejigiisi sharafta lahaa ayaa waxaa ka muuqda markuu salaamnaqsay uu soo mashirino soo fiiriyey dhoobadii iyo dhiiqadii uu ku sujuuday ku tukaday iyo biyihii baana bay ka dareerayay sankiisa iyo wejigiisa imaam buhaari xadiidkan wuxuu xujaystay sheekhiisi xumaydin uu ka soo guuriyey in aysan dhib lahayn in meel dhooba leh ama shay xaaila kaatiyaed ee dhulka wejiga lagu sujuudo ama adoo wejiga wax kuu saaran sujuudi karto oon wax dhibaain ah lahayn sidoo kale meel habaasla ama boorla haddaad ku sujuuddo durbe inaan laska tirtirin quruuraxa iyo habaaska iyo ciiddaan laska tirtirin la daysto nabigaa haddii la tirahay nabigaa tiri lahaa wax ka xaraga badanna ma jirin wax ka qurux jecella ma jirin nabigu muxuu u daystay inaan dhib lahayn oo tawaaducaan loo daysto durbe la masixin raggini durba isirtirahaya hawshaa ma fiicinu xumaydi bukhaari mareen shaaficiyadoo tidhi waa shardi markaad sujuudaysa wajigaadu inuu faydan yahay oo shay xaa'ilo ku teedayo adiga dhulka idiin dhaxaynayo xaggana mutasil biko ku raacraacaya cumamadaadi iyo shaarkaada iyo go'kaada iyo laguma sujuudi karo allahuma gogol mooye shaygu hadduu mutasil iyo adiga ku raacayo iyo taxarag bixarakat almusalli laguma sujuudi kara yidhaahdeen idan waxaa la yidhi sujuuddii u horreysa nabigu uu sujuudayba dhoobaa raacday oo biyaa raacay maalinkao dhanbu nabiga ku tukanaya salaaddii dheereeda salaadda fajarka ahayd iskamana tirin shaaficiga ka jawaaba ta'wiilka nabigu ku dhufanaya xadiidka hoosta ka fiiriy ila waa shaaficiyi waxaadadna bicumar maxamed ibni yaxya ibn abi cumar alcadani قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الداراوردي عن يزيد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد وهذا ثم رئيسين عن محمد بن إبراهيم مركز الداراوردي ومتابعين وذاتك كورياها بكر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان نبي محمد با اعتكاف في جيري رمضان قديسة العشرة طبنك التي طبنكاسو في وسط الشهر بشا برطمه هذا wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxiyey daarawardi bimilihi bimili xadiii bakar oo kale hayr hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi falyahbut fii muctakafihi ninkii ila ictikaafay tobankii hore ee tobanka dhexeela ictikaafay ha ku nagaado ha joogo meeshuu ku ictikaafay falyabut ha ku sugnaado tii horena maxay ahayd falyabit cafwan falyabit ha baryay ahayd min albaytuuta ha baryo ha sii joogo tanna falyabut min ahubuuti ha ku sugnaado isku macanuun baa loo jeedaa ha la baryo iyo halagu sugna halkiiyaan la noqonin un wey macnaheedu wa qaala wuxuu hi fii riwaayaatihi ninkan daarawardi ah wajabiinuhu nabiga dhafooradiisuna mumtalian ay ka buuxdo iinan iyo wamaaan biyo shaaficiyadu intana waay dhahaa waka nabigu wejigiisu waa faydnaae dhafoorada waay dhiiqadii u gaadhay ahaa wax laga sujuudana ma aha jabiinka waa jabhada farqun bayna aljabiini waljabha yidhaahdeen min xayu laqa waa sax laakiin marka la sujuudayo jabiin iyo jabha kala saari karo inaad fahanteen bay jabhadu waa halkan bartaa bartamahe la dhigo wey jabiinkuna waa koodka meesha laga sujuuda labada dhinac ee dhowraysa kuskuusan ee dadka qaarkood soo yuucan somayda arag taasaa jabiinka la yidhaahdaa maad jabiinku waa labada gees jabhaduna waa bartamaha meesha yar diisan ee inta badan dadku ay ka sujuudaan yaa jabhada la yidhaahdaa meesha salaanta halkaas wey labada geesna waa jabiin marka shardigu waa halkan bay dhaheen jabhada in laga sujuuda xagga ma warka ma fahanteen nabi maxamed weji jabiinkiisii baa buuxaadhafuuruu buuxaan halkan maxaa baneeyey la isweydiiy u baahan tahay ma soconayo maaa riwaayada horaaba kuu sheeg jabhau wajhu mumtaliun mubtalun tiinan wamaa an yani qodqodka noocaasa ee shardiga weji waa inuu faydnaadaa waa inaan mara kula soconin waa inaan tiish aadan dhigin waa in aad fasaleti waa inaan xumaad dhiganin shay kula dhaqdhaqaaqahay waa inaadan ku howlahaas tafaasiisha waa war shaafici wey kitaabka rabbigeena laga heli maayo nebi maxamedna kama sugno cibaadaadkana marka ummadda loo lagala hadlayo laguma adkeeyo tashadudka noocaasa culays badan buu keenaya nin muslima tukaday oo salaadiisa ilahay dartii u tukada wax rugniga ka tegin ya wax laga warkod inaad dhahdo salaaddu kaama asix maxaa yeelay cumaamad dhaqdhaqaaqaysa bixarakatikaad ku sujuud sujuuduna waa rukni markayn salaa haddaba ma dhammaystirmin ka kac wey salaadaadi irjic fasalli fa innaka lam tusalli hawshaa waxay u baahan tahay daliil badan bay rabtaa dadka cibaadaadka laguma adkeeyo waxadaanii min baab dadaal iska dhow adugu xataa waa fiican tahay dhe adagoo u dadaalaya laakiin salaad iyo camal muslim inaad ku buriso ijtihaadkaada oon daliil lahayn waa mushkilo wey waxadani maxamed cabdilacla aلsancaani xadaana muctamir bnu sulayman mutarhan ataymi xadaana cumaarata bnu haziy alansaari qaala samictu muxamed bn ibrahim cumaara wuxuu mutaabacaynaya wadaadihii ka horreeyey daarawardi iyo ninkii ka sii horreeye bakar ahaa qaal wuxuu idhi eh, samictu ibrahim maxamed ibrahim yuxadiu can abi salma isagoo ka tabinaya xadiidka can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qaal ina rasuul allah rasuulka ilaahay ictakafa alcashara alwala min ramadaan riwaayaadka hore waxaa ku jiray keliya nabigu inuu tobanka dhexe iyo tobanka dambe ictikaafay tobanka hore tobanka dhexuu ictikaafi jiray waagii dambena tobanka dambuu nabigu u badashay markii la tusay inay laytulqadarku tahay tobanka dambe riwaayadaanna ziyaada ku jirto waagi horeba ictikaafi jira tobanka hore ayay hadda keentay uma intaa kadib ictakafa alcashar alawsaa alcashar tobanka alawsata ay alawaasita in la yidhaahdo ayaa ku fiicinayd alawaasita aw alawaakhira la yidhaahdo maxaa yeelay ilaa habeenaa loo jeedaay fii qubatin khaymad buu nabiga ku ictikaafay tobanka horeu ictikaafi jiray kadibna tobankii dhaxuu nabigu ictikaafay fii qubatin khaymad buu ku itikaafay turkiyatin turki loo nisbeeyey alquba turkiya waa khaymadda iyo teendhada halka albaab leh teendhooyinka carbeed asalkoodu laba kadin bay lahaan jireen ama ka badanba mid laga soo galo oo haddii rida lagu istaagay mid laga sii baxaba ila niman dagaal u joogay ahaayeen khaymada haddii ridda laguu soo istaago docdaasaad ka bixi haddaad rabto ama xagga dambabaad ka bixi ama docda kale aad ka boodi haddii laakiin sidii guriga inti loo dhisa la adkeeyo la habeeyo hal albaabna loo yeelo xale waa quba turkiya atraagtaa sidaa u dhisan jiray ila meelo qabow ka soo jeedaan marka dhogor xoole wax laga sameeyo ama duful laga sameeyey bay hal albaab u yeeli jireen nabi maxamed baa marka khaymad qubadhu khaymaa loo jeedaa khayma uu ka dhex dhistay masaajidka uu ku ictikaafayo oo hal irid leh hal kadinoo laga galo fii qubatin buu nabiga ku ictikaafa turkiyatin calaa sudatiha albaabkeeda waxaa saaraa xasiirun darin sudadu asalkeedu waxaa weeye jidhada ama daashka guriga duleedkiisa laga dhisto guri baad dhisan ama daar baad leedahay maka laga baxa daarta bannaankaasoo kale meer yaroo yardaash ah oy waardiyaashu ama adugu aad ka fadhiisato ood iskaga sheekayso oon la harsado daashka guryuhuna waa lahaan jireen darsooyinka ka baxsan guriga ayaa sudada la yidhaha hadda laakiin waxa loo jeedo waa albaabka albaabkii khaymada w calaa sudatiha albaabkeeda waxaasa yani maxaa teendhadii maxaa albaab looga dhigay maxaa daah looga dhigay maxaa looga dhigay darofkii wax qarinay xasiirun darin baa looga dhigoo dadka ishiisa lagaga qarinaya qaala wuxuu qaala saxaabigu fa akhada alxasiira daahibu sidaa nabigu iskaga qabtay darintiibu saa iskaga qabtay ama gelihii waxaa tiradaba biyadii gacantiisabuu ku qaaday fanaxaaha wuxuu u dheereeyey u fogeeyey u laabay fii naaxiyati alqubbati teendhadii xaggeedii waata marka ramiyigu saasay u rogaan daaha kadibna teendhada korkeeday saarayaan ama dirada korkeeda ama hooriga korkiisa ku tuurahayaan ama dhinacaasay ugu tuurahayaan hadhowna waa la soo dayn haddii loo baahdo nabigu saasuu u fayday kadibna iriddi buu istaagay uma alaca uma alaca ra'su madaxiisa buu soo bixiyey markuu daahi iska fayday fakallama الnaas ummaddii buu la hadlay fadanow minhu nabigu waa usoo dhawaaday markuu la hadlahayey nabiga usoo dhawaaday si hadalkiisa umma ila mikrofon lama haye faqaala wuxuu nabigu fii khudbatihi ini ictakaftu اlcashra اlأwala tobanka horaa nabigu ictikaafay buu hi altamisu hadi اleyla anuu habeenkan raadinaya laytuqadarka uma اctakaftu اlcashra اlأwsطa tobanka dhaxaan haddana ictikaafay anoo raadinaya tobankii leylatulqadr uma utiitu waa lay yimid faqeel lii waxaa leeyiu nabi maxamedow jibriil baa u yimid raga kala cadaysay jibriil baa ku soo noqday nabiga calayh isalaat wasalaam uma utiitu waa layimid faqeel lii waxaa leeyiu inahaa fi lcashri alawaakhiri leylatulqadrigu tobanka dambay ku jirtaa haddaba muslimiin faman axaba qofkii jeclaada oo minkum idinka idinka mida an yactakifa inuu ictikaafo doonaya falyactakif ha ictikaafo oo ha sii wato ictikaafkiisi weeye factakafa naasu maahu dadka tobanka dhaxnabiga la ictikaafay ayaa tobanka dambana lasii ictikaafay suubanaha lasii nagaado masaajid ku nagaad ictikaafkuna de waan doona baab gooni eh in masjidka lagu nagaado biniyat alcibaada lagu nagaado qaala wuxuu idhi saxaabi nabigu wa innii uriituha waxaa la itusay leylata witrin inay tahay habeen tira isdheer habeen witira oon dhaban ahayn witir tirada isdheer ee kisiga ama mutaxan baa la yidhaahdaa inkastoo tiro mutaxan iyo tiro kisa ah la kala duwo af soomaaliga marka la marayo xisaabaadka carabtuna cadad awali iyo fardi bay kala yidhaahdaan way kala duwan yihiin labadu wainii asjud anoo ku sujuudaya lay tuso sabiixataa waagi ka bariyey sabiixataa sabiixata leylati اlqadri weeye fii tiinin iyo wamaa'in biyo idan habeenkaa horeeya subaxdeedaa dambaysa haddii faasbaxa nabigu wuxuu waabariistay min leylati ixdaa waqad qaama ila subxi nabigaa waabariistay habeenkii labaataniyo koobaad isagoo salaada subax u kacay famatarat الsamaau habeenkii bay cirku roobeeyey fawakafa almasjid masjidkii baa goboleeyo daroorameeyey faabsartu الطiina wاlma'a dhoobadii iyo biyuhu nabigu sheegay baan ku arkay buu i haddaan abu saciid ahay nabiga wejigiisa taqdiim iyo takhiir baa ku jira xadiidka ood garanaysaan fakharaja nabigaa baxay xiina faraqa min salaati subxi xilliguu ka farxasho u dhammeeyey salaad subax wa jabiinu isagoo dhafooradiisu iyo wa anfi iyo sankiisa fiiqiisu fiihi matiinu ay dhoobo ku yaalaan iyo walmaau biyo rawdatu lanfi waa sanka irbadiisa halkaas fiiqan ee soo dhuuban baa iyo rawdale arnabana waa la yidhahdaa arnaba iyo rawdo iyo waa la yidhahdaa nabigu maxamed dhafoorkiisa ama wejigiisii iyo sankiisiiba waxaan ku arkay buu idhi biyo iyo dhooba ku yaalla waidaa hiya habeenkaasna waxaa weeye leylatu iin min alcashi alawaakhiri habeenkii labaatan iyo koobaad ee tobanka dambe ka tirsanaa abu saciid markaas wuxuu markaa aad u arka riyada nebi maxamed iyo wuxuu arkay markuu iswaafajiyey leylatu اlqadr inay tahay habeenka labaatan iyo koobaad saxaabaa ku tegay taabiciin inay labaatan iyo afarta tahay oo labaatan iyo labada tahay oo labaatan iyo lixda tahay oo labaatan iyo sideedda tahay idinku intanaad iska tirsateen axaadiis baana ku timidba calaa kalaamin fiiha marka waxaa weeye baashu baal dhib badan bay noqotay وxadثna mxamed mثن abu muسى الbsri qال xadna abu caamir yعni cabdالmلك بn cmr الcaqدي xadثna هiشhاm yعni بn abi cabdالlahi الdastuwائي can yaxya bn kaثيir الطاي can abi سلمة qaala wuxuu yidhi abu سلم تadaakarna laylaة الqadr waxaanu ka sheekaysanoo ka haasawnay habeenkii laylaة الqadarka haddaan taabiciinnahay markaas haddii yaa saxaabadda yaan weydiinaa faأtaytu aba saciid الkhudri aan u tegey wa kaana lii sadiiqan saaxiib buuna ii ahaa abu salama wuxuu idhi saaxiib baan ka dhiganayay abu saciid baa weyn laakiin maadaama ay madiine isla joogeenoo eh, niman ansaareed isla yihiin waxaa weeye eh, xilfan xilfan wa nasaban abu salama ibn cabdiraxman bn cawf azuhri waad garanaysaa cidduu yahay laakiin isagu ansaar buu ka tirsanaa oo iskaga kula qaaraan bixi jiray idan wuxuu yidhi saaxiib buu ii oo ninkaad saaxiibka tahay su'aalo badan baad weydiin kartaa oodan weydiin karin dadka adan saaxiibada ahay faqultu waxaan ku idhi u fiiri gobonimadiisa su-aal qayaxan ma weydiinaya xoogow horta mulaadafuu samaynayaa oo bal xoogow aan soo yar wareegnayna keenoo kadibna aan soo sheekaysanno su-aal markaas daayib waxaan ku idhi buuhi alaa takhruju bina ila anakhl maa inoo keentay aan timirta beeraha timirta soo yar dhaqaani alaa takhruj bina maadna saartid soo haasawno oon beeraha timirta san madiina udhex fadhinay baan daallay bal aan la soo loga baxnayna keeg fakharaja abu saciid baa soo baxay wa calayhi khamiisatun asagoo go' wata wa calayhi khamiisatu khamiisadu waa go'a madow ee birdhimaha leh birdhimaha gudbane dherarka waa kisaa'un aswad lahu aclaab isagoo go' jeeni qaarsan ama go huwan ayuu soo baxay faqultu lahu waxaan ku idhi markii cabaar aan sheekaysanoon meelihii beerta dhex qaadnay yaan su-aashaan rabay weydiiyey kusoo booddo ma ahe faqultu lahu waxaan ku idhi samicta rasuul allah ma maqashay sala alla alay yadkur asagoo sheegaya leylata alqadri isagoo ka sheekeen weli ma maqashay faqaala abu saciid wuxuu hi nacamha ictakafnaa maca rasuuli rasulka baan la ictikaafnay alcashara alwusta tobanka dhexe alcashar alawsatana ka fiican min xay xagga ta'niidka iyo tadkiirka oo min ramadaan tobanka dhaxaan nabiga la ictikaafnay fakharajnaa waanu baxnay sabiixata cishriin aroortii labaatanaad baanu ka baxnay ictikaafkii inaan ka baxnay aan rabnay fakharajnaa ifaaradna alkhuruuja ila nabigaa u diidi doone sabiixata cishriin inaan ka baxnaanu damcnay fakhatabnaa rasuul allah rasuulkee baa noo khudbeeyo faqaala fii khudbatii wuxuu yidhi inii uriitu leylaة اlqadr waxaa lay tusay habeenkii leylatulqadarka lay tusay wa inii nasiituha anuguna waa halmaamay aw insutu ama waa lay halmaansiiyey faltamisuuha ka raadiyo ka dondoona fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe min kulli witrin tiro kastoo isdheer oo mutaxan ama witra ka raadiya wainii uriidtu waxaa ka qorayso habeenka calaamaysa ka mida annii asjudu fii maa'in watiin anoo ku sujuudaya biyo iyo dhoobo faman kaana ictakafa maca rasuuli illaah ninkii la ictikaafa nabiga calayh salaatu wasalaam tobanka dhexe falyarjic ha ku laabto fii ictikaafihi wey meeshuu jooga ha ku laabtoo ha ku daro qaala wuxuu uhi farajacna waan laabannay wamaa fi samaa'i qazaca annagoon waxba ku arkaynin wax daruur ah qasacadu waa daruurta yare cirka laftiisa ku dhegan baa qasacada la yidhaahdaa qiطca min asaxaab wa jaaءat saxaabatun daruur baaba timidba famuطirnaa waadna la roobeeyo roob baa fakaday xataa saala ilaa uu da'ay saqfu اlmasjid masjidka saanqaafkiisii masjidka saanqaafkiisii ilaahay biyuhu ka shubmeen ayuu roobku socday wa kaana sanqafka masjidkuna wuxuu ahaa min jariid الnakhli timirta laamaheedaa looga dhigay jiingad looga dhigay ama looga dhiga jilay looga dhiga wa uqiimat الsalaa salaadda subax baa loo aqimay faraytu rasuul sal slam yasjudu fi اlmaai wاطiin nabiga waxaan arka ku sujuudaya dhoobe iyo biyo isku jira qaala xataa ra'aytu ilaa aan arkay buu hi ahara الطiini fii jabhatihi aan ku arka dhoobadii nabiga maxamed meeshuu ka sujuuday ama ku sujuuday xadiika abi sacid ruqdiisa aad buu u badin doonaa ninka la yidhaahdo muslim kadalia bukhaarina sidaasuu yeelay waxadaana cabd bnu xumayd idan laba sabab oo xadiidkii horena aan ku soo marra haddana xadiidka ku yimid ayaa la sheegay wuxuu nabigu u halmaama markii la tusay halmaanku horta khayr buu inoo ahaa oo nabiga inoo sheegay caasa an yakuuna khayran lakum laakiin laba sabab baa markaan ku riyooda anuu riyada ku jiroon dhammaystirannan bay reerkayga qayb ka mida ah i toosiiyeen halmaamay waxaa kaloo iman doonta anoo ku riyoodoo arko xusuusanoo raba inaan idin sheego waxaan duleedka gurigay ka maqlay laba ninoo doodayo saxaabo oo dagaalamaya oo wax isku haysta anaa xaqayga isiiya ku siin ma anaa kaale oo hadalkoodu taagtaagan yahay oon ka baqay inay isdilaan nabigaa u baxay oo kala qabto la kala hadlay kadib hawshaa markuu ku mashquulay yaa la halmaansiiyey ila maskaxdaadiiyo attentionkaadi meel kaloo aadahaya kadib nabigu waa waa la halmaansiiyey waxaa ku jira marka jawaazu الnisyaani calى rasuuli اllahi fima laa yatacalaqu bالtabliiq nebi maxamed inuu halmaami karo oo halmaanku ku bannaan yahay waxaan ku lug lahayn risaala gaadhsiin iyo diinta ummadda in la gaadhsiiyo taa ayadoo xataa asagoo hadduu halmaamo waa la xusuusinaya waajib saaran wey maxaa yeele laakiin wixii ku saabsan umuurta wujuudiga een ammaane iyo diin la gaadhsi aan ku xidhnayn sharina diinkiina u ahayn inuu nabigu halmaami karo ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jira shayga keliya hal shay inuu laba sabab yeelan karo wadaadda waxay ku jamciyeen laba arrimood baa nabiga isku darmatay riyada oo socota oon dhammaanin reerkiisii baa toosiyey qayb ka dumarkii baa toosiyey kadibna toosiduus toose uu rabay inuu soo aado inoo sheegana wuxuu maqlay raggu isku haya bannaanka ku dagaalamay labadaasaa israacay kadib nabigu waa la halmaansiiyey waxasa an yakuuna khayra lana sidaas wey xadaana cabd bn xumaydin qaal ahbarna cabdrazaq ahbarna macmar bn rashid xa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimiy saaxib اlmusnad ahbarna abulmuhiira cabdiraxmaan wey isaguna xadaana awsa cabdiraxmaan kilaahumaa can yaxmi kaiir bhada isnaad bay ku tabiyeen wadaadka macmar iyo awsaaci naxwahu wa fii xadiiihima xadiii macmar walawsaaci waxaa ku jira oon ku jirin riwaayada hore hadda soo maraysee ra'aytu rasuul allah sal slm xiina insarafa nebi maxamed baan arkay xilliguu salaadda ka baxay wa calaa jabhatihi isagoo wejigiisa uu ku yaalo wa arnabatihi iyo sankiisa fiiqiisa irbadiisa aharu tiib arnabada hodootay aad soo marteen rawth lagu soo tilmaamay waa meeshaa sanka fiiqiisaee dhuuban weeye ayaa la yidhaahdaa innagu maxaan dhahna haddaan soomaalina sanqaror maaha sanqaror kor weeye intan intanaan ka hadlaya intan dhuuban anuu ima dhuubne ninkay u dhuuban tahay baan ka hadlaaya sanka fiidiisaah haddaad dejinaysaane agwanay loodloodo waa qaybta hoose loodloodo qaybta hoose wey loodloodo waa qaybtan halkan hoose wey udubka kor weeye udubka kor weeye caaradan ku daaye sanka caaradiisan ku daaye ama fiiqiisa xadaana maxamed muana abubakr abubakr bn khalaad maxamed bn kaiir albahili weeye qaala xadaana cabdilcalaa ibn cabdilcala saami weeye xadaana saciid yacni abi caruuba can abi nadrata almundir bn malik can abi saciidin radi allahu tacaala canhuma qaal ictakafa rasuul اllah nebi maxamed baa ku nagaada masaajidka alcashar alwsata tobanka dhexe ay alwusta oo min ramadaanka ramadaan ka mida yaltamisu asagoo raadinayo dalbaya leylaة اlqadri ay muwaafaqata leylaة اlqadr inuu ku beegmo uu haleelo leylaة اlqadarka qabla an tubaana lahu intaan loo cadaynin ka hor qabla an tubaana lahu abaana yabiinu marka majhuulkiisuna ad ubina iyo yubaanu baad odhanaysa qabla an tubaana lahu intaan looan tubayana lahu bayana iyo abaana waa isku mid laba ficiloo is macnaha weeye qabla an tubaana low intaan loo caddaynin inay tahay tobanka dambe ayuu nabigu wuxuu u ictikaafay tobanka dhexe falama inqadayna tobankii dhexe markay dhammaadeen amara wuxuu faray nabigu cafwan bilbinaa'i teendhadii albinaa waa qubadii aad soo marteen marna khayme la yidhi binaha hadda dhismihii faray in la dumiyo la furteendhadi la furfuro faquwida waa la dumiyo waa la furfuray taqwiidku shayga dhisnaa aad furfurtoo dumisaa la yidhahdaa falama inqadayna tobanka dhex markay dhammaadeen amara wuxuu nabigu faray saxaabadiisii binaqdi aw bitaqwiid اlbinaa'i teendhadii in la furfuro oo lagu celiyo meeshii laga keen faquwida binihii baa la furfuray oo teendhadii ah uu ku ictikaafayay uma intaa kadib ubiinad lahu nabiga loo cadeeyey laylatulqadarki annahaa iyadu inay tahay fi اlcashri اlawaakhir tobanka dambe inay ku jirto faamara wuxuu nabigu faray bilbinaa'i ay biciaati اlbinaa in la soo celiyo teendhadii soo celiyo barteeda ku soo celiyo fauciidda barti baa lagu dhisay oo nabiga ku soo celiyey uma kharaja cala اnnaas dadkiiba u soo baxay markuu wax isbedelaan bulshana kugu xidhan tahay ummadna war kaa sugayso maxallu qudwana aad tahay in lagugu dayda aad mudan tahay ummadduna ku dhowrayso wixii isbedel waa u sheegto oo tiraada ummaday sidaa iyo sidaasay ahayd saasaynu ku soconnay hawsha soo korodhay soo gobanimaa oo wax lagu fahmi kara oo dadka waxogu sheegto ayib siduu nabigu yeelaya calayhi isalaatu wasalaam faqaala wuxuu idhi ayuha annaas dadow innahaa kaanat ubiinat lii leylat اlqadr qisadu waxaa kaanad ubinad lii waxaa la ii caddeeyey leylat اlqadri habeenkay tahay wa innii kharajtu waan soo baxay liukhbirakum biha inaan idiin sheega darteed fajaءa rajulan laba nin baa yimid anoo soo socda ama kacay oo raba inaan guriga ka soo baxo yaxtaqaani garamaya yaxtaqaani yaxtaqaani ay yakhtasimaan doodaya nin walba aq buu kullu waaxidin yaddaci ana alxaqa lahu kullu waaxidin abulkhaaab bn dixyat alkalbi ayaa sheegay nina inuu aha cabdulahi bn abi xadrat alslami nina uu aha kacb bn mali wadaadka wuxuu yidhi kitaabkiisa alcalam almashhuur xal idiin sheegayey wuxuu yidhi labadan saxaabiya doodaya ee nabigu u kala qabtay sababna u noqday in la halmaamo leylat ulqadarki waxay kala ahaayeen kacab bn maalig alansaari ad garanaysaan iyo cabdulahi bn abi xadrat alslami ayay ahaayeen mulaqin baa ka soo guuriyey fi tawdiix kitaabkan ku qoranta waa runtii xaafidkuna wuu soo gofa xubaariga wuxuu laaki xaafid ku daray walam yadkurhe eh, mustanadan fii dalik wuun sheegaye meeluu u cuskaday ma haynuu yidhi anugu waa isku day inaan dondoono waan waayey balidi kole soo raadiy laakiin waa mu'arikh oo aad iyo aad badan weeye xag weliba khaatam tawaariikhda iyo ansaabta aad ugu fiican inkastoo uu leeyahay mujaasabaad fara badan iyo tahwiilaad uu leeyahay wadaadana ay ku tuhmeenba ay ku tuhmeen annahu yadacu bacd alahbaari walaxaadiid waa rag waa la isgelahayaa fajaءa rajul laba nin baa yimi yaxtaqaani xaqtamahayoo doodaya macahum الشhayطaan shayطaan uu la socdo mar haddii la dood hadday timaado mujaadalo iyo muran iyo qararac shayطaan waa diyaar fanusiito waa la halmaansiiyey shayطaan meeshuu yimaado malaa'igtu waa ka caagantahay malaa'igtii hawsha waday haweeney shayطaan baa meesha ka dhex goojiyey khayrka dib baa loo celi faltamisuuha fi اlcaashir اlawaakhiri tobanka dambe ka raadiya oo min ramadaana ka mid ah iltamisuuha fi اtaasicati wاsaabicati wاlhamisa iltamisuuha ka raadiya fi اtaasicati habeenka sagaalaad ka raadiya waa labaatani o fi اtaasica labaataniyo kogo wey inaad fahamto marka macnahaas xaggaad ka soo tirinaysa gadaal ka soo tiriya sagaal ka soo bilaaba habeenka labaatan kood muxuu noqonaya sagaal buu noqonaya sidaas weeye fi اtaasicati xisaabta idinku ma taqaana waa xisaabay yaqaaniin saxaabadii carab waago hadda waa la iska helmaaba goormaad soo gashay bishan sagaalkeeda buu ku leeyahay muxuu ujeedaa labaatadii kowgeedi adu waad wareeri haddee ah. fi taasicati ka raadiye iyo wsaabicati saabicuna waa tee saddex iyo labaatanka wlkhaamisana khaamisa iyadu markaa way way iskeenaysa waa shan iyo wuxuu idhi qultu waxaan ya aba cafwan qaala wuxuu idhi taabicigii qultu waxaan idhi yaa aba saciid abaa saciidow ninka odhanaya waa abu nadr yaa abaa saciid inakum aclamu bilcadadi mina meeshaan tiro fahm bay u baahan tahaytaabiciintu way garteen inakum idinku aclam idinka nooga ogaal badan taad saxaaba tihiin bilcadadi tirada qaabka isku goysay qaabka loo xisaabo mina annaga qaala abu sacuud ajal haa hawla hawlaad fahmi kartaa idinku ma ah gadaal baa ka timaadeen waa idinka weynahay xisaabna annaga idinka naqaan naxnu axaqu bidalika minkum yani fahamka nebi maxamed wuxuu taasica ka wado iyo saabico iyo khaamisa annagaa u ogaal badan washaahidu yara maa laa yara alghaa'ib waxaygu xilligu degayo nabigu uu waxa badan baad markaad wadaadka hor fadhido ama xaajada aad joogto yaad fahmaysaa oon hadal lagu sheegin hadal waxaan lagu sheegin oon weedh lagu sheegin baad aragtida ruuxa iyo qaabkiisa iyo dhaqankiisa iyo qaabku aad lagta fahmaysa qaraa'intu waa muhiim saa ninkii loodhan jiray nuuridiin almawsici wuxuu yidhi fii taysir albayaan axaadiista iyo qur'aanka tafsiirkiisa saxaabadu hadday soo gurin lahaayeen qaraa'intii la socotay lama اhtalafa اثnaani min fuqahi hadi اlumma fuqahada muslimiinta ismaysan khilaafeen hadday xaadiso kasta iyo dhacdo walba soo gurin lahaayeen mulaabasaadkeedii iyo qaraa'inteedii wixii ku xeeraa ee xaajada caddayn lahaa garma xaaje ogaal baa loo dhiibtaa mise maxoogaal baa loo dhiibtaa mise xaaje yaqaan maxay dhaheen soomaali xoogaal baa loo dhiibaya nin xaaje yaqaan oo eh, geedaha ka hadlo oo weligiiba baasha xukumi jiray oo hiradu halkaa joogto timuhu caddaadeen dhahas daba dhigaya oo guxusho ah miyaa garta loo dhiibtaa mise waxaa loo dhiibi xoogaal goobjoog ahaa xoogaalkoo musiibo ashaahidu yara mala yara alghaa'ibuun marka annagaa idinka ogaal badan macalinka ayagii muxamed alayh salaatu wasalaam wuxuu ka wado ataasica wsaabic wlhamis ayib qultum waxaa idhi mar haddaan ahay taabicigii ma ataasicatu wsaabicatu wاlkhaamisa haddii wuu arkaa inaan saabiciya khaamisa bishii bilowgeeda wey haddii xisaabta caadiga laga hadlaayo inaan xisaabtii bilow loo jeedino tobanka dambe loo jeedin wuu fahma taabicigu laakiin hadda meel u dhaqaajiyu garan waay qaala wuxuu idhi madat waaxidatun وiشhruuنa idaa madad waaxidaة وacishuruun markay tagto ishkaalka ugu daran waa kaata meeshaad geen lahdeen baa la rabaa idaa madad hadday tagto waaxidun wacishruun labaatanii kow hadday tagto fallatii taliiha ta ku xigta waxaa weeye intayni wacishriina wahiya taasica ta ku xigta waa maxay waa labaatan labo ayadana taasica warkaad fahamtee markay sidaa tahay ishkaalka waxaad kaga bixi bishu soddon baad ka dhigaysa yaa labaatan iyo koobay noqonaysa ishkaalka hadda waad fahamteen haddaan lagu lafa bixinin laf dhuunkashay kugu noqonaysa idaamadu hadday tagto waaxidatan wacushuruun labaatan iyo kow hadday tagto fallatii taliiha ta ku xigta intaani wacushuruun bay asal ahayd laakiin hadda intayn iin ay leylatu intan iiin baad qadaraysa leylad ku qadaran leylatu intayn iiin waa habeenkii labaatan iyo wa hiya midda labaatan iyo labaad baana attaasica ah oo bishaad soddon ka dhigi xaggana waad ka soo tirin soddon labaatan iyo sagaal sideed labaatan iyo sideed labaatan iyo lix labaatan iyo shan labaatan iyo afar labaatan iyo saddex tan waato marka ku kaa saasay noqonaysa haddana wuxuu idhi faidaa madu labaatan iyo saddex markay tagto faalatii taliha asaabica ta xigtana waa waa habeenkii labaataniyo waa habeenkii toddobaad oo u jeeda labaatan iyo labaatan iyo saddex bay kuu noqonaysa faidaa madu alaaun wacishruun alati taliiha bay noonaysa sodon haddan ka dhigno mishuu xag ka soo tirana maxay noqonaysa labaatan iyo labaatan iyo afaroo saabica ah labaatan iyo afar bay noqon hadday bishu soddon noqoto hadday bishu labaatan iyo sagaal noqotona waxay noqonaysaa labaatan iyo saddex sidaas wey macnuhu u jeeda saabicigu faidaa madaa asagu wuxuu leeyahay leylada laguu sheegi waa alleyl almustabilee maaha leyl almaadiya suu isu waafajiyo leylada laguu leeyahay waa tii labaatan iyo saddexaad ama labaatan shan waa alleyl almustabila ee tii ma ah waxaa wuxuu ujeedaa markay maalin ku dhammaado habeenka soo xiga ayuu xisaabsanaya faidaa madaa aauun abaaiyo an markay tagto falatii taliha alkhaamisa ta ku xigtaa khaamisa oo waa abaaaaniyo antii w bishu hadday toobantana labaatan iyo li bay kaa noqonaysa hadday inbuafwan hadday soddon ku dhammaata waxay kaa noqonaysaa labaatan iyo li hadday labaatan iyo sagaal ku dhammaatana waxay kaa noqonaysaa labaatan iyo shan taanbaa la celcelinaya wa qaala bnu khallaad wuxuu idhi makaana yaxtaqaani wuxuu ku bedela asagu yakhtasimaani buu ku bedel yakhtasimaan yaxtaqaani xaqtamaya doodaya waa isku macno un labadaas saxaabi ha noqdeen ama laba saabicio kale ha noqdeen culays ma laha شاahid kale xadaثna سacيid بن cمر بن سهل بن إسحاaq بن محamed بن الأشcد بن qays الkindi وعلي بن khشم الmarwسي qaala labadaas waxay yidhaahdeen labadaas sheekh xadaثna abu ضmرة واسmه أنس بن عiyaad xadaثnي الضحاaq بن cثmaan الأسدي وqاala بن khشhرmin can الضحاaq بن cثmaan bu asagu yidhiho xadaثnي الضحاaq muusan dhihin can abinadr haddaad soo marayseen waa wadaadkii cafumidaan soo mareen waxaad soo marteen abinadr aad soo martay can abinadr saalim bn abi umaya mashhuur mawla cumar bn cubaydillaah can busr bn saciid almadani can cabdillahi bni unays aljuhani nasaban alansariyi xilfan cabdulahi bn unays aljuhani nin reer bani juhayn ahaa dhaalasho ahaan laakiin dhaqan ahaan nin ansaariyeed oo reer bani salima ku ah xaliif buu ahaa ayagana ka tirsan nin aad u qiimbada nabigu uu jeclaa anna rasul sal slam qaal waa ninkii nabigu u diri jiray keligii isagoo ciidan keliguu ka dhigay bacaahu nabiyu sariyatan ninkii khaalid ibnu sufyaan alhudali ee ciidanka ku urinaya curana ama carafe nabigu ninbaas ninbaas baa ciidan markuu nabigu maka furtay kadib oo xunayn soo gebagabeeyey yaa nin cidhaanaha maxamed meel saare ciidan buu ku urinaya meel carafa ka dheerayn nabigaa maqla isagoo madiine joog ama markaan maka ku laabtay ciidan dilada ninka dareen buu qaada wuu diyaargaroobaya nin dilaa oo musiibaan oo ah nin hal nin buu u diray keligii buu u diray wuxuu intuusan ciidan ururinin soo curtaan dhari darba istibaaqiyo ku dhufo xubnabi allow ii tilmaan ninka ma aqaanee wuxuu idhi tilmaan uma baahnee cururuu joogaa ciidan buu dumayaa markaad nidhaha bab ku siiso iryaa kaa kii doontairicyaa kaa kixi doonta jiriricyo saan baa lagaa jiidi doonaa xubnabi allow weligay ma nixine wlid bacaka biاlxaqi weligay bini aadamka ma haybaysan buur nin naxa ma ahayn ee wax kale igu tilmaam waanu ruux kama cabsadee allon baan ka cabsadaaye gankay waxa ma yaqaane wuxuu hi tantaa taqaanime waa calaamad nabie orod saxaabigii wey saxaabiga hadda xadiidka warinay saan u sii socday baa waxaan ku beegmay buu hi nimaad moodo faras intuu leegayo eh, aad moodo maroodi oo meel deghayo oo wa kala markaan ku baxay baa layga jiiday baashu nabigu sheegay waan isku naxay aniga dhanna warwaa sidee casar galay waxaan ka baqay bu haddaan anoo casarka tukanin ninkaan u tago inta dagaal dhex maro inaanan meeshu ku shiido ama casarkii ka daciifo anoo asagii ku sii socda ayaan casarka tukaday bu abu daawuud baa baabaystay baabu salaati alkhaa'ifi lilaalib wاlmaluub salaat اlkhawf haddaad wax caydhsanayso iyo haddii lagu caydhsanayo inaad tukan karto xadiikiisu u baabaysta anoo faraska saaran baan tukaday buui markaan rukuucda gaadho madaxan yar foorriyo sujuudan hoos baan dhiga wax faraska wado oo yar midaaran iska dhigaa markaan salaadda casar dhammeeye baan ninkii la istaagay buui maxaad ahayd waxaan ahay buu nin carbeedoo maqlay inaad maxamed ciidan u dumayso inaan ciidan mid noqdaan rabaa war soo dhowo buui adoo kale loo baahan yahay xabaar markaan sheekaysanaynay yaan madaxa qaaday buui markaan hubsaday inaan madaxa qaaday yo intaan cararay buur fuulay basaan u hubsado ninku inuu naf in kale ilaa waagu ka barihayay baan meesha ku jiray markaan geeraarahoo oohintoodii iyo baroortoodii iyo aan maqloon hubsaday baan dhaqaaqaybu madiina tahay nabi maxamed waan soo delay nabig wuxuu hi aflax alwajhu waa runta sadaqta waa ku daayay kaas bakoorad buu nabiga kaxeeyey guriguu geeyey bakoorad buu isoosiiye u shan hayso la soo tegey nin war badan maahay cabdullahi ibn unays ninka dilaageen rageedka ma warram ma war badna sidiisuba nabigaa gacanta qabtay guriguu geeyey ul bakooraduu siiyey nabi allo maxay tahay maxaad ii siisay midna ma dhih wuu soo laabtay tolkii reer salima yuu ku soo laabtay waxaa le war haddee nabiga u shanayso dee ushuma nabiga weydiis bay dheheen iska soo dhaqaaqaysa oo nabiga war badan ma jeceliye maad iga nabiga ku noqo nabi allow ushan maxay ahayd ushaani waxaan kuu siiyey aakharuun marka dadkay saxaabadu yimaadaan muslimiintu in adiga kugu garto wax ulbakoora a ah wato xaragoonna keligabaa aakhara ka imanaya wa aqalu nnaasi yowmaidin almutakhasiruun nimay isu saaran tahay yaa bakoora ku tukubee moogta bakoorada waan kugu garan doonaaye ha dhigin nabigu hawshaas hay weligiibuu u shahayn jiray maalinkuu dhintay seeftiisay la socon jirta weligiiba ma dhiginba seeftuu kula wadan jiray markuu dhintay wuxuu ihi kafankaygaa la soo geliy ushii ayada ahayd kafankayga hala geli halala xabaalu waa lala xabaalay aakhare muxuu la soo bixi doonaa asagoo baashaas ku xaragoonaya saxaabigaawo riwaayaddu waxay sheegayaan inuu asagu xataa dilay ninkii ahaa abu raafic alyahuudi salaam ibn abilxuqayq inuu gacantiisa lahaa laakiin waxaa la hubaa inuu ku jiro ciidankii lida nabigu uu diray ciidankii lixda aha nabigu diray ree banreer khasraj reer bani ilan kacab binu ashraf reer aws baa dilay reer aws iyo reer khasraj niman tartamay ahaayeen oo wanaag iyo gubnada ku tartama waxay ah, reer khasraj nabi allow nimankii reer aws gaal bay madaxa ka rideen sharaf bayna meesha magabe anagu magalaan joogi mayno waxaan ka dondoonaynaa kacab oo kale nin lamidoo culus oo dhib kugu haya waxay soo ogaadeen gaal maanta nabiga ooga daran ibn abi abilxuqayq inuusan jirin oo khaybar jooga waa ninkii dagaalkii axzaab ka qayb qaatay ciidan badan keenay xoolo bixiyey abaabulay buu ahaa rag lixuu nabigu u dumay oo uu ku jiro saxaabigan cabdullahi bni unays aljuhani amiirna waxooga dhigay cabdullahi bni catiik waad garanaysa gacanta ma cabdullahi bni catiik baa lahaa fi saxi lbukhaari bay ku jirtaa abu yacla fii musadi wuxuu wari asagu saxaabigana dilay haddaan riwaayadu bukhaari ku iman lahaynna ninkanaan rajixi lahaa anugu maxaa yeelay baxaaligiisi iyo qaabkiisu ninkana dila ahaa ninkana dila ahaa بن bnu catiig nin baryar oo gaaban oo weliba aan dhowdhawa agga indha wax fiican aan arkin ayuu ahaa maamulka iyo hogaaminta nin ku fiican buu ahaa laakiin dilaaga bahalka ah, oo ninkan waa ninka keligii nabigu u diray ninka keligii ciidanku dumahaya madiina ma degayn meel ka fog buu deganaa beero ku lahaa habeen habeen buu madiine iman jiray liqiyaami lleyl walictikaaf kadib markuu dhammaystan ugu dhaqaaqi jiray idan nabigu u yimid wuxuu nabi allow anugu biyi deganay ree madiina ma habeen kasta oo leytuqadarana ma iman eh, tobanka dambana ma iman karo hal habeenoon ku urursado ood hubtay in leylatulqadarta ii sheeg buu nabiga u bardhabay labaatan iyo saddex habeenka galabka labaatan iyo buu madiine soo geli jiray muxuu itikaafi habeenka labaataniyo saddexaad salaadda fajir markuu tukadana wuu bixi jiray ilaa uu ka dhimanay saasuu waday marka la weydo nabigaa igu ogaabuu ohan jiskaga tagay idinku labaatan idinka idiin taalla labaatan iyo kow wuxuu ku dhaaran inay tahay labaatan iyo saddex waa xadiidkii waa xadiidka marka أن رsuل اه صل ل sلم قاaل أuriitu laylaة الqadri habeenkii laytqadrka lay tusay ثuma unsiyuto waa la halmansiiyey saxaabo wa araanii subxaha waxaan is arkay aroorteedii asjudu fii maءin waطin anoo ku sujuudaya qaala wuxuu uhi saxaabigii cabdالlah بn unaysa famuطirna laylaة ثaلaaث وaشhriin waa habeen kale wey oon ka xadiidkii abi saciid habeenka ku yimid aan ahayn habeenka labaatan iyo saddexaad baana la roobeeyey fasallaa bina rasuulullah rasuulka ilaahay baana tujiyey fansarafa salaaddii ka gadoomo ka baxay wa ina ahara almaa'i waاطiini calaa jabhati wa anfi asagoo biyihii raadkoodii iyo dhoobadii nabiga wejigiisi barakaysan ee ay ku taallo qaala wuxuu ihi raawigii wuxuu ihi wa kaana unays yaquulu kii yidhaahdu يuل wuu dhihi jiray ay laylaة in mdaafka la gooyo mdaaf ilhi la soo reebo way yar tahay wayna dhacda halkanayna ku timid u wuxuu odhan jiray waa laylaة hiya laylaة habeenkii labaatan iyo saddexaad wey buu odhan jiray wuuna ku dhaaran jiray isayna leedahay xadiidku qisadaa dheer idiin sheegay nabigu la dardaarmay ee uu bay ahayd nabiga wuxuu ku yidhi hadde hal habeen inaad seegtaa dhici karta oo ama soddon noqoto ama labaatan saga ay noqotee laba habeen ka dhigo muxuu nabaa laba habeen ma joogi karo mashquul baan ahay xowlo badan iyo beere iyo waxbaa iga dayacmaya hal habeenoo adugu u rajo badan tahay inay tahay leetqadar iyo bardhow saddex loo asteeyey halkaasuu ku nafbixi jiray saxaabiga asug xaadana abu abi shaybata qaala xaadana numayr wwakiicu can hishaam bni curwa can abihi curwa can caaisha radi allahu tacala canha qaala qaala rasul sl slm qaala numayr wuxuu yidhi iltamisuu ka dondoona waqaala waki wuxuu yidhi taxarow ku dadaala leylat alqadri fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan tobanka dambe ramadaan ka raadiya o ka dondoona waxaadaana muxamed xaatim ibn maymuun ibn abi cumar alcadani kiilaahuma can ibni cuyaynata sufyaan qaal ibn xatim wuxuu yidhi asagu xadaanaa sufyaan ibnu cuyayne uu yidhihe ma dhihin can ibni cuyayna can cabda bn abi lubabata alasadi wa caasim ibn abi najuud alqaari almuqri cafan alasadi samicaa labadan wadaade cabdiya caasim maadaama eh, caasim uu xoogow yahay nin saduuqoo sayulxifdi ah xagga qiraa'adu xuja ku yahay xagga xadiidka waa ku yar liitaaye ayuu ku ladhay muslim cabdu ku qabtay waa maqruun marka asaga samicaa waxay maqleen zir ibni xubaysh bay maqleen alasad yaquul reer bani asad baa isdabagalay sa'altu ubay ibnu kacb radi allahu tacaala canhu baan weydiiyey faqultu waxaan fii su'aali ina akhaaka bna mascuud walaalkaa ibni mascuud cabdullah yaquulu wuxuu yidhaahdaa man yaqum ilxawla sanadkoo dhan ninkii soo jeedae salaatuleil ku mashquula yusib leylat alqadr wuu helahaya wuu haleelaya sanadkoo dhan ninkii iska tukada habeen walba soo kaclaytulqadar wuu asiibaya ee ha ku mashquulina maalin mucayana ama toban damba ha tooganina habeenku dhan salaatulkiina wado ilaahay barya wixii aad ka gaadhaan faqaala ubay wuxuu idhi fahamka u fiirso way is way iska warqabaan hadalku wuxuu u jeedo wuu garanayaa hadal baa laguu haddii suuragal ma hebel waxaa inuu yidhaahdo adoon arkin baa diidi hadalkiisii maaha dhaqankiisii maaha faqaala wuxuu ubay raximahu اllah cabdullah allah u araada wuxuu doonay allaa yatakila الnaasu dadku inaysan tala saaranin habeen mucayana ama tobanka dambe oo aysan ka daciifin cibaadadu doonahayey wuu og yahay leylaة اlqadarku inay ku jirto tobanka dambe ama inahu qad calima laakiin kolley wuu og yahay buu ihi anaha fii ramadaan waanaha fi اlcashri اlawaakhiri waanaha leylaة sabci ubaysuda ujeedaa wuxuu ihi wuu og yahay inay ramadaan tahay oon sanadka dhan haysanayn wuu og yahay inay tobanka tahay wuu og yahay weliba inay laabaheenka toddobaad ay tahay ubay waa ku dhaaran jiray uma xalafa waa ubay ibnu kacb laa yastatni isagoon soo reebanayn dhaartay annahaa leylatu sabcin waishriin inay iyo toddoba inay tahay labaatan toddobadaas waatay muslimiinta u badan yihiin oy caalamadu u badan tahay ya laakiin saxaabadu waxay u badan yihiin leylatu aaaiin saxaabi bay ka sugan tahay oo saxaabiga hadda u dambe cbdullah ibn unays uu ka mid yahay ibn cabaas ka ibn cumar ka mid yahay mucaawiya ka mid yahay ibn caamir ka mid yahay laha marka labaataniyo iyo labaataniyo iyo labaataniyo baa loo bataye bal ayada kuwa nafbaxa hada wax kaa la waayo faqultu waxaan idhi biayi shayin taquulu dalika ya abalmundir abalmundirow maxaad oogu dhaaranaysaa in liitu qadarku uu yahay labaataniyo toddobo qaala wuxuu uhi bilcalaama astaantii baan oogu dhaartay aw bilaayati ama calaamadii allatii calaamadaasu ahbarnaa uu noo sheegay rasuulu lah sal slam annaha tatlucu yowmaidin calaamad maxay tahay nabigu wuxuu noo sheegay annaha qoraxdu qoraxdii waa la iska fahmayaa xataa tawarad bilxijaab oo kale wey annahaa qorax tadcu inay soo bixi yowmaidin habeenkaatu qadarka laa shucaaca laha ayadoon aan fallaadho lahayn fallaadho aan lahayn bay soo bixi calaamadadeedu aad bay u badan yihiin nabigu calaamad badan buu sheegay waxaa ka mid a habeenkaa laylatulqadarku waa habeen degan oon sawaxanay qaylo badan lahayn waa habeenaan qaboobayn xaggana aan kuullayn waa habeen inta badan roob uu do'o ama laga fisho waa habeen laga yaabo dabayl qababo saxan saxansaxaa inay ku marto waa habeen inta badan dameeruhu aysan qalin eyguna uusan waawah dhihin waa habeen aafooyinku ay yar yihiin iyo dhibaatooyinku waa habeen cudur uusan bilaabanin caafimaadna la helo aad baa nabigu u tilmaamay aroorteeda waaga ka barya qodax iyadoo tabar daran oo daciifa oon fallaaro kul lahayn iyo dambaaburay soo baxda ilaa ay dheeraato oo nabigu ku shabahay dayax afariyo tobnaada siduu u wen yahay un daciif kulaylla u lahayn oo kale u soo baxdaa qoraxdu dayaxeedu habeenkaas leeto qadarku habeen soo baxaya asagoo xeedho la kala jeexe aad moodo ayuu soo baxaa oo araade markuu la gaadho dayaxu sidaa noqda oo bari ka soo baxaa markuu waagu soo bariyo asaguna bari ka soo baxaa asagoo sidaa ah calaamaad badan baa lagu sheegay marka ma in la waafaqaa shardiga waxaasoo fadlia iyo khayra adoo garanaya ilaah aad barido mise inaad haleesho umbaa shardiga yaadan ogaanin waa masale khilaafiya waxaa loo badan yahay fadaaisha intaa ee la sheegay ee khayrka ah ee toobada in la iska aqbalaa wax walba in lagaa yeelaa muraadka la sahlaa naar lagaa xoreeyaa in waxaa shardi aad ku beeganto ood adoo garanaya inay caawaleeto khayrta aad asiibto laakiin xaafidku wuxuu leeyahay inta waa yahay ajrun waa lagu siinhayaa dadaalkaad ku khasaari maysid laakiin daahiru riwaayaat muwaafaqaduna waa mid maqsuudee mid sudfaa ma aha riwaayad badan buu u keena hawsha ayada say doonmaa noqotee ilahna ha la baryo ha lagu dadaalo waxaad dadaali kartaan miyaan dhammayn karaa baabka masaa'ad baa idinku dah waxba ka tegi maayo ama indhaha caddeeya ama ha caddaynina insha allah waaba soo daasheere وxadثna محمد مثنى أبو موسى البصري قال xadثna محمد جعفر غندر xadثna شعبة قال سمعت عبد بن بلبات الأسدي يحدث عن زر بن حبيش الأسدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال أبي wuxuu yidhi في ليلة القدر wuxuu hi والlahi allaan ku dhaartay إنii la أclamha allaan ku dhaartay waan ogahay bay habeenkay tahay baan ogahay qaala شhucuri وأكبر cilmي ogaalkayga badankiisu waxaa weeye hiy اleylة waa habeenkii alatii amarana rasul اlah bqiyaamiha akbaru cilmi inuu sidaa yidhi weeye oo ubay markuu sheegayey inuu sidaa u dhigay hadalka u yidhi hiy leyl waa habeenkii allatii habeenkaasoo amarnaa uu nafara rasulla rasulka ila u nafara biqiyaamaha in la soo jeedo la saaturi la tukado hiya leylatu sabcin wacishriin waa habeenka labaatan iyo toddobaad wa inamaa shaka shucbatu bada alxarf faqradan jumladan buu ku shigay shucbe wa kaana shakaakan itqaankiisaa keenaya wuxuusan hubin inuu sheego ma ogolo markuu u yaryahay shaki buu furaya hiy leyla latii amaranaa bha rasuul rasuulka ilahi tunafaro weeye qaala wuxuu uhi waxadatanii biha waxaasaa iiga tabiyey saaxibun lii canhu saaxiib aan leeyaha baana sidaa iiga tabiyey waxadaanaa maxamed bn cabaad almaki maxamed cabaad bnu zabriqaan wbn abi cumar qaala xadana marwan huwa bnu mucaawiyat alfazari can yaziid wbnu kaysaan alyashkuri can abi xaazim salmaan alasjaci abi xaazim hadduu abuure ka warin waa salmaan hadduu daba taagan yahay sahim bnu sacad saacidina waa salam bnu dinaar can abirt radi allahu tacaala canhu qaal tadaakarna leylat alqadri cinda rasuuli illah rasuulka ilaahay agtiisa ayaanu ka haasawno ka sheekaysannay leytuqadarku habeenkuu yahay faqaala nabigu wuxuu idhi ayukum kiineebaa yadkuru xusuusta xiina alaca alqamaru dayxu markuu soo baxay wahwa asagoo milu shiqi jafnatin xeedho jeexeedoo kale ah ee dayxu uu soo baxay waa bergii xilli ku dhoweyd isagood xeedho la kala jeexay xeedhado marka la kala jeexo bil bay sida bishii nus shiqigu waa nisfu shay jafnadan waa xeedhada weyne toban nin deeqa ah xeedhada marka la kala jeexo oo la kala jebiyo haaf bay noqotaa dayxi wareegsanaa sidii xeedhada garaangirta ah nus buu noqonaya dayxu xilligaa wuxuu noqdaa wixii labaatan ka dambeeya buu sidaa aad u noqdaa idanna wuxuu leeyahay habeenkaas dayxu qaabkaa uu ahaa habeenkiisi wuxuu ahaa leylat اlqadar marka la xisaabayna habeenku wuxuu noqday leylata sabcin وaishriin bay ahayd ayukum kiinaba yadkuru xusuusta xiina طalaca alqamaru wahuwa milu shaqi jafnata isagoo xeedho jeexeed oo kale aad mooda ama niskeed aad mooda wa tacala